alxamdu lilah alxamdu lilahi اlqaa'il ya ayuha aladiina aamanuu اdkuru اllaha dikra kaiira wsabixuuhu bukrata waasiila uma الصalaaةu waالsalaamu عlى rasuuli اllah alqaa'il aw اladii kana yadkuru اllaha عlى kuli axyaanih salawaatu rabbi wasalaamuh عalayh wعlى aalihi الطayibiin الطaahiriin wclى صxaabatihi اlguri اlmayaamiin waslama tasliima masiida ama bacdu majliskan oo majliskii labaad ee majaalista sharaxa kooban ee kitaabka yar macnaha weyna xambaarsan in sha allahu tabaaraka wa tacaala ee almuciin fii xifdi adkaari الصabaaxi wاlmasa uu kaalmeeyaha qofka mu'minka uu kaalmeeyo inuu xafido uu kor ka qabto kuna dhaqmo in sha allahu tabaaraka wa tacaala uu ku camal falo adkaarta subaxda iyo galabta waxaan noo soo hormaray majliskeennii hore inaan macaalim dhowr ah ishaarnay oon tilmaannay macalanka koowaad wuxuu ahaa fadaaisha dikriga ilaahay uu dhex dhigay subxaana wa tacaala oo dad yar ilaahay uu guusheeda iyo liibaanteeda siiyo oo addoomihiis uu doortay ka mid ah oy ka mid tahay camal yar oo dikri ood la imaado xoolo badanood bixisay iyo jihaad aad gashay inaad muxuu ahaa ka khayr bato xaaladaha kolley waxay ku xiran tahay jihaadka xaaladihiisa iyo dikriga xaaladihiisa iyo qalbigaaga siduu yahay ikhlaaskaada siduu yahay qayb ay ka qaadanaysaa darajaadka sare markooda waxaa kaloon ishaarnay adkaaru sabaax walmasaa inay fadaa'il badan ilaahay u gudahada dhigay fadaaishaas marka waxaan tilmaanay laba dikri fadliga ay leeyihiin dikri koobaad wuxuu ahaa laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu calaa kulli shayin qadiir ciddii subaxdi tiraahda boqol jeer in shan shay ilaahay uu siinaa subxaana wa tacaala fadligiisa uu ku siinaa shantaa shay kan u horeeyo inay ahayd toban nafood qof xuray inuu la ajir yahay sidoo kale boqol xasana loo qori iyo ajar iyo hawaab boqol dembina laga dhaafi shayaankana xirsixir iyo badbaada uu ilaahay ugu dhiga subxaana wa tacaala akhrinta uu akhriyey qofka dikrigaas boqol jeer kan u dambaysan ahayd qof qofkaasa ka fadli badan oo ajarka aad helay helay ama la mida inuusan jirin qof qofka isaga ah inkuu akhriy in ka badan akhri mooyane waxaa kaloon soo marnay oon dikriga fadliga aan ku sheegayna ka mid ahaa eh, subxaana allahi wabixamdihi caawan waa noo iman doona insha allah tabaaraka wa tacaala subxana allah bixamdihi cadada khalqihi waridaa nafsihi waziinata carshi wamadaadi kalimaati dikrigaas waa afar eray saddex jeer in lagu celiyo qofkii sameeyo in ajar aan la koobi karin uu rabbi subxaana wa tacaala u ballanqaaday nabigeennana carabkiisu ku ballanqaaday oo nabigeenna uu sheegay calayhi asalaatu wasalaam bacda alfajar iyo barqin intuu dhexayso dikrigii iyo wanaaggii aad la imaanaysay iyo cibaadada aad samaynaysay afartaa eray oo saddex jeer lagu celiyey inay muxuuha u dhiganto ama ay ka fadli badan tahay yuu nabiga noo sheegay calayhi salaatu wasalaam macaalimtaa markaan ka baxnay waxaan ku gebagabaynay inaan kitaabka maqsuudka loo alifay yaana dul marnay oo baahi jaamica kitaabka jamciyey uu u qabay iyo boorrin ay ku boorriyeen dad dhallinyaro ah oo doonaya iyagana inay kitaabka xafidaan ay sabab u ahayd waxaa markaan ku khulaasaynay oon ku gebagabaynay inaan muqadimadii akhrinay sidoo kale kitaabka inta qaybood uu ka kooban yahay aan ishaarnay oon sheegnay adkaarta kitaabka almuciin fii xifdi adkaari asabax walmasaa kow iyo e, lix iyo labaatan dikri oo qur-aan iyo iskugu jira axaadiid nabi calayhi salaatu wasalaam inuu yahay sidoo kale toddoba qaybood loo qaybiyey oo qaybta koobaad qur'aaniyaat la yidhaahdo oy shan tahay qaybta labaadna ay tahay furaada kuwa xabadxabadka ah oy afar tahay qayb saddexaadna ay tahay ulaaثiyaad saddex saddexda dikriga ah oy tahay lix dikri sidoo kale waxaan sheegnay in adkaarta xabadxabadka ah toddoba toddobada cafwan uu xabad yahay xasbiya allahu laa ilaaha illa hu calayh twakalt wa rb caiim kadibna waxaan sheegnay in lafdiga iyo ereyga sabaax wa masaa aroor iyo galab uu nabigeenna ku carabaabay calayhi sala slam markuu dikriga akhrinayay ayagana inay muxuu ahay qayb yihiin oy qaybta ayada shan dikri ay tahay kadibna waxaan ku gebagabayn labada qayboodoo u dambayso lixaad iyo toddobaad oo qaybta lixaad ay tahay in dikriga toban tobanka ah uu laba dikri yahay qaybta toddobaad u dambaysana ay tahay dikriga boqol boqolka ah saddex dikri inuu yahay tafsiilkeeda iyo ballaarinteedana insha allah tabaaraka watacaala caawa ayaanu fadhinaa allah noo yasiro waxaa kaloon ishaarnay qofka muuminka in laga rabo hadduu rabo kitaabkan inuu xafido in bacda salaati alcasri meeshiis uusan ka kicin ilaa uu ka dhamay todobada daqiiq ama tobanka daqiiqo salaatalfajri saasoo kale kow iyo labaatan maalmood ilaa afartan maalmood isagoo ilaahay u barax tiraa subxaana wa tacaala qofka isaga ah sidii faatixadii uu qabanayaa intuu ka dhimanaan insha allah tabaaraka wa tacaala ajarkaas wuu u soconaya carabkiisa iyo qalbigiisa iyo xibnihiisana way la qabsanaano maalinta uusan akhrinin murug iyo muxuu aha culays ayuu dareemaya waxaad ogaataan ikhwan ikiraam ragga salafka ahaa nin ka mid ah a waxaa ku dhuftay faalijka baalkan loo yaqaana ama strooga ayaa ku dhuftay markaasaa wuxuu yidhi afartan sana miya taqriiban muddo dheer ayaanan weligey adkaaru sabax ka tegin oon dikrigaas aanan meel aan ka tegin maantan ka tagu yidhi maanta maalintiina waxaa ku dhuftay faalijkaa ku dhuftay amaba stroogaa ku dhuftay marka adkaarta waa badbaado mararka qaar waxaad arkaysaa qof meel khatar ah galay oo laba baabuur dhexdood galay oo baabuurta isku muxuu ahay riiqmeen isku baaba'een isagana waxaa weeyaan badbaaday wax badan ad arkaysaa wakhtigiisaanan gelin uma asbaabta waaweyn ood ilaahay subxaana wa tacala qof ku badbaadiyo waxaa ka mid a ah qofki inuu joogteeya dikrigaas ilahay uu nooga dhigo xirsixirka waxaan u gelaynaa marka wa tafsiilu dalika fi اlaati tafsiilu dalika fi اlaati caawa taariikhda waxaa weeyaan han iyo tobanka lix iyo tobanka dhah lix iyo tobanka rabiicu اlأwal kun afar boqol afar iyo afartanka jir nabigena sal slm waa habeen ay soo gashay arbaca ay soo gashay oo salaada maqhrib kadib ah iyo masjidka sigiska ama abi bakrin sidiiq radia allahu tacala canhu ardaa waxaan markaa markaan adkaarta sheegnay qeybaha ay ka kooban tahay alqur'aaniyaat hamsa alfuraada arbaca athulaaiyaat sita waa safxada aafar iyo shanaad raabica asubaaciyaat waaxid asabaaxiyaat almasaiyaat hamsa alcasharaat itnaan almi'aat alaaa intaa markii uu jaamica sheegay ayaa waxa uu ka khatimay marka wa tafsiilu daalika arrinka isaga ah ballaarintiisa iyo qeexitaankiisana fi laati fi اniqaaط اlaatiya aw fi اlmabaaxith اlaatiya mabaaxidta soo socota ayaa marka lagu faahfaahin doonaa insha allah tabaaraka wa tacaala awalanna marka waa safxada lixaad awalan tan koobaad alqur'aaniyaat waa qaybaha qur'aanka ah oon ku sheegnay hamsa inay yihiin khamsadii oo number ahna oo ku yeela waad aragtaan alqur'aaniyaat horteeda waxaa ku taalla bayna qowsayn amsa ku taalla waad aragtaan awalan tan koobaad ama qaybta koobaad oo adkaarta sabaxda iyo galabta oo lix iyo labaatanka ah qaybteeda koobaad alqur'aaniyaat waa qaybta qur'aaniyaadka loo yaqaano oo qur-aanka ah waana shan oo nambarkii ayaa meesha ku yeello waxaa u horreeya marka qiraa'atu aayat alkursi kaamilatan maratan maratan waaxidatan hal mar dikriga koobaad waa aayatulkursi aayatulkursi fadaaisheeda iyo meeshuu ilaahay subxaana wa tacaala dhigay oo waxa aad la yaabaysaan xaqiiqatan oodna ogsoontihiin in badan oo adinka idinka mid ah horta tan koobaad aayatulkursi kelimaadkeeda iyo erayada dhexdeeda ku jira waa konton eray oo go-on khamsuuna kelimatan waa magaca ilaahay subxaana wa tacaala asagoo cad oo sariixa ah amaba daahir ah iyo asagoo damiir ah oo qarsoon toban iyo toddoba ilaa sideed iyo toban magac oo asmaada ilaahay ba aayaddaas kooban oo gaaban marka aayadaha qaar loo eego ayuu ilaahay gudaheeda dhigay subxaana wa tacaala toban iyo toddoba ilaa toban iyo sideed waa qodobka labaad kaas weeyaan sidoo kale nabigeenna calayhi salaatu wasalaam fadaa'il ayuu ku sheegay meelo walbaa loo meelba kastaa loo adeegsan karaa yacnii meel bas kuma xirno adkaaru sabax walmasa bas kuma xirno waxyaabaha nabigeenu ku sheegay calayhi salaa slam waxaa ka ah in qofka aayatalkursi akhriyo markuu gogashiisa gala habeenka isaga ah ilaa uu ka waabariisto shaydaan iyo isaga ay kala badbaadayaan oo waliba isaga shaydaan oo ka badbaadi ilaahay xaggiina waardiya laga soo diray uwaardiyeyni oo malaa'iga ayatlkursi markaad saaxani markaad akhriso shayaan horta waxaa weeyaan waa isdayseen waa isdayse shayaan wuu cararay kow tan labaadna min allahi subxaana wa tacaala oo malaga walaa yazaalu kama zuula macaka min allahi xaafi alla xaggiis mid ku ilaaliya oo malag ahna kaama zuula ilaa aad ka waabariisato shaydaanna kuma dhowaado fadaaisheeda lama koobi karo waxaa ka mid ah nabigeena calayhi salaatu wasalaam abalmundir sir rasuuli lah sal alla alay slam oo taqaanaan xudayf ibnulyamaan radia allahu taala arda oo mawaaqif badan iyo howlo badan aad ka taqaanaan xudayfa ayaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu ku yidhi xudayfow miyaad garanaysaa aayad qur-aanka ku jirta aayadda ugu weyn miyaad garanaysaa markaasaa uu ku celi mar labaad markii labaad ama markii saddexdaad wuxuu yidhi xudayfa allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu اlqayuum laa taأhuduhu sinaة walaa nowm lahu ma fi الsamaawaati wma fi اlأrض man da اladii yashfacu cindahu ila biidnih yaclamu ma bayna أydihim wma khalfahum walaa yuxiiطuuna bشhayi min cilmihi ila bima shaء wasica kursiyuhu الsamaawaat wاlأrض walaa ya-uudu xudmaa wahu lcali lcadiim ayuu akhriyey markaasaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku sameeyey intuu halkaas xabadka ah saas ugu dharbaaxay ayaa wuxuu ku yidhi cilmiga ha kuu tahniyeeyo amaba cilmi ayaan kugu bogaadinayaa inaad caalim ayaan kugu bogaadinaya ayuu nabigu ku yidhi sala allahu calayhi waali wasalam marka aayaatalkursiga fadaaisheeda aad bay u badan nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugan inuu yidhi isanka ilaahay oo acdamka ah ismullaahi alacdam alladii idaa su'ila bihi cataa wa idaa duciya bihi ajaab magaca alleh oo markii aad wax ku weydiistaan lagugu siiyo marka lagu togana uu rabbigan subxaana wa tacaala baryada iyada aqbalo wuxuu nabigeenna ku sheegay calayhi salaatu wasalaam saddex meelood inay qur-aan kaga meesha koobaad waa suurat lbaqara weliba aayatulkursiga gudaheeda o tan labaadna waa bidaayat ali cimraan alif laam miim allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu اlqayuum qaybta saddexaad amaba booska saddexaad waa suurat daha wacanat اlwujuuh lilxayi اlqayuum wejiyada waxay u khuduuceen oy u dulloobeen allihii noolal aanan dhimasho aanan lahayn noola oona nool oo addoommihiisa u istaagay masaalixdooda isagana taagan oo waxaa weeye cid aan ku tiirsanayn rabbigan subxaana wa tacaala allah isaga wejiyada u khuduuceen ninka la yihahdo abu cabdiraxmaan alqaasim bin cabdiraxmaan ayaa wuxuu leeyahay marka nabigeenna wuxuu ku sheegay cafwan intii hore waxayd nabigeenna wuxuu ku sheegay inay tahay suurat albaqara oo aayad kursiga ah suurat albaqara iyo bilowga muxuu aha ali cimraan iyo gebagabada suurat aha ama suurat aha gudaheeda abu cabdiraxmaan marka ninkan wuxuu leeyahay alqaasim ibnu cabdiraxmaan waxaan ka barbaaray qur-aanka kadibna aayatulkursigi iyo bilowga suurat ali cimraan iyo wacanat alwujuh alxayi alqayuum oo taaha ah ayaan ku ogaaday ayuu leeyahay sanadkoodana waa xasan labada riwaayadoodba marka aayatulkursiga marka in loo akhriisto adkaaru الصabax iyo adkaaru اlmasa la geliyo bes ma ahane meelo kaloo badan ay ku so aroortay oo ka mid ah dubur الsalawaat salaada marka laga baxa kadib adkaaru الصabax wاlmasa marka tan ku soo aroortay ee nabigeena calayhi الsalatu slam fii ma yurwa canhu ayaa sida ku soo aroortay kama cinda النasaa'i fii camal yowm اleyla iyo xaakim fii mustadrakihi in subaxdii iyo galabtii la akhriya ku soo aroortay sanadkeedana waa la yara muxuu ahaa bushiyey waa la bushiyey lakin waxad ogsoontihiin culimada in badanoo kamid ah imam nawwi ka mid iyo rag badan in fadaa'il acmaalka loo adeegsan kara wixii fadaa'il acmaal ah axaadiista dacfigeeda uusan aad ku darnayn midda kalena asal ahaanna lah ilan meel kasta bacd alfajr bacda salawaad akhriyaa lagu yidhi waxaa weeye markaad eh, gogashaada gash akhri wahaakada meelo badan ayaa laisku faray tanna waxaa weeyaan waxay tusinaysaa marka xadiidkaas oo sabax iyo masaa sheegay in asal uu leeyahay dacfigiisana aad shadiid umaha insha allah tabarak wa tacala waxaan gelaynaa marka inaan fasirno aayatulkursigi mana ku dheeraan doona insha allah tabarak wa tacaala tafsiirkeeda dulmar un baan ka dhigaynaa qaala allahu tabaaraka wa tacala alla wuxuu yidhi fii aayat alkursi aw fii suurati albaqara allahu laa ilaaha illaa huwa alxayu alqayim allahu alla weyne laa ilaaha ilaah xaq lagu caabuda ma jiro ilaa huwa isaga ma oyane cid kale oo xaq lagu caabudon isaga ahayn lama arko maanta waad aragteenoo qaara kumanaan qaar allo caabudaan ciisay qaar caabudaan calayhi salaam qaar waxaa weyaan cusayr ayay caabudayaan waqaalat alyahuudu cusayr cusayr ibnullah waqaalat الnasara masix ibnullah dalika qowluhum biafwaahim yudaahiruna qowl aladiina kafaruu min qabl allahu alla weyne laa ilaaha ilaah kale oo xaq lagu caabud ma jiro ilaa huwa isaga mooyane alxayu waa allihii noolaa noolal ay dhimasho ay ka daba imaanaynin ayna ka horraynin waa noolal kaamil ah alqayuum isaga rabbi subxaana wa tacaala isu taagnaa oo cid haba yaraatee allah subxaana wa tacaala aad u baahan ya inay jirin addoommihiisa masaalixdoodana u istaagay oo u taagan wax kastoo toosan oo taaganna isaga taagay rabbigan subxaana wa tacaala laa taakhuduhu alla weyne ma qabato oo kuma soo daristo sinatun lulma walaa nawmun hurdana ma qabato hurdo iyo lulmatoona allah ma qabato subxaana wa tacaala lahu allay u sugnaatay maa ayaa u sugnaaday fi samaawaati ciraryaal wax alle wixii gudahooda ku sugan allahay u sugnaatay isagaa iskala isagaa khalqay isagaa maamula iyo wamaa shay fi lardi arlada gudaheeda ku suganna isaga ayaa uumay isagaa iskala isagaa maamula isagaa amra man waa kumaa daakan alladii kaasoo yashfacu ergeyna cindahu agtiisa ilaa biidnihi ogolaashadiisa ma oyane cidda alla erga ka noqoni inuu asaga oo ogolaado ma oyane waa qofkee ma jira weeyaan walaa yashfacuuna aayaddii qur-aankahayd ya nacam shafaacada marka ilaahay cid uu ogolaado unbaa muxuu ahaa ergeynaysa waxaa daliiluha ah nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam shafaaca alcudma markuu qaada intuu sujuudsanana iyo intuu alla ammaani waad garanaysaan ambiyada kalena ay gacanta ka wada taagteen yaclamu ilaa looga ogolaado yaclamu alla wuxuu ogsoon yahay maa ayuu ogsoon yahay shay bayna aydiihim iyaga hortooda ahaaday iyo wamaa shay wax kasto muxuu ahaa ilahay wuu ogsoon yahi amaba wax hora ha noqdeena ama wax damba ha noqdeena walaa yuxiituuna ma koobaan makhluuqa bishayin shay oo min cilmihi cilmigiis ka mida ma koobaan ilaa bima shaaa wuxuu alla doona mooyane intaan yaroo hadda aan ku tukanno ama qur-aanka ilahay una baray subxaana wa tacaala ama cilmiga wuxuu ilahay naga siiyey subxaana wa tacaala ilaahay baa nala doonay oo noogu nagu manaystay oo na siiyey inta ayada ilaahay baa muxuu ahaa nala doonay subxaana wa tacala bifadli minhu waraxmatin wasica wuxuu u waasac noqday kursiyuhu korsigiisa wuxuu u waasac noqday asamaawaati samadyaala iyo ciraryaala iyo alarda arlada ayuu waasac noqday walaa ya-uuduhu ma culseeyo xifduhumaa inuu labadaa xifdiyo samaawaadkii iyo dhulalkii oo isku jira iyo korsigii inuu alla xifdiyo ood ilaaliyo wax culays haba yaraatay ku tahay lama arka weeyaan marka xifduhumaadaas samaawaadkii arlada waa loo celin karaa arladii samado isku duduuban iyo korsigii oo hadlana iyo korsigii ayadna waa loo celin karaa wa huwa alla weyne walaa ya ma dhibadha ama ma culseeyo xifduhumaa xifdintooda wa huwa alla weyne alcaliyu waa allihii sare alcadiima ee weynaa aayatulkorsiga marka waxyaabaha qiimaha badan ama qodobka koobaad oo adkaar aلصabax wاlmasa lagu furfuran lagu bilaabi weyaan waa nambarka koobaad waxaan u gudbaynaa dikriga labaad ee qur'aaniga ah dikriga koobaad qur'aaniga waxaa weeyaan waa aayatulkursigi dikriga labaad waa qira'atu aakhiri aayatayni min suurati اlbaqara suurat اlbaqara labada aayadood oo u dambayso ayaad akhrinaysaa aayad kursi ma kaa dhacday waxaad ugu wareegaysaa markiiba aamana arasuulu bimaa unzila ilayhi min rabbih wlmuminuun aad u wareegaysaa goormaa la ahrinaya marka maratan waaxida fi lleyl habeenka markii la gaaro salaada maqhrib kadib noqotaya salaadda cishi kadib noqotaya markii habeennimo la gaara waxaan hadda halkan u mariyey taqriiban adkaaru lmasaaga culimmada qaar waxay qabaan bacda almaqhrib in la akhriyo haddii ay saa noqoto marka waa isdhex marka iyada waxaa la akhrinayaa habeenkii hal mar ayaa la akhrinaya qaala allahu tabaaraka wa tacaala aamana arasuulu bima unzila ilayhi min rabbihi walmu'minuun waxaan ka hormarnaya insha allahu tabaaraka wa tacaala nabigeena calayhi salaatu wasalaam markii lagu soo dejiyey labadan ayado ayadda ka horayso uu rabbi uu soo dejiyey lilaahi ma fi اsamaawaati wma fi اlard wain tubduu ma fii anfusikum aw tukfuuhu yuxaasibkum bihi اllah fayakfiru liman yashaa wayucadibu man yashaa aayadda markuu rabbigan soo dejiye subxaana wa tacaala qalbigiinna wixii ku jira waa laydinkula xisaabtamay aayaddaas kaales marka la soo dejiyey saxaabada nabigeena kamaa cinda muslim alimaam muslim fii saxiixihi nabiga u yimaadeen sal slm nabi alla waxaa nagula kalifaa yidhaahdeen acmaasha iyo takaaliifta waxaan awoon salaad iyo soon iyo sadaqa iyo jihaad ayaa noola diray waana awoodnaa laakiin aayada kugu soo wax awood aanan u lahayn ayaa dusha nagala saaray mana awoodna ma karno oo maxay tahay qalbigii wixii aan ku qabannay in noola qabana ayaa ayadaas ay caddaynaysaa marka mana kari karno nabigeenna calayhi salaat slam wuxuu yidhi ma waxaad doonaysaan labada kitaab qolyihii idinka horrey oo labada kitaab la siiyey jidkii ay mareen miyaad rabtaa inaad martaan oo tidhaahdaan samicnaa wa casaynaa miyaad rabtaan waan maqalnay waana ku casinay ma saasad saasa yeelina arrinkaasaga ha yeelina ee waxaad tidhahdaan samicnaa wa aطacnaa gufraanaka rabbana wa ilayka almasiir rabbiyo waan maqalnay amarka aad bixisay wa aطacnaa waana yeelnay oon ogolaannay gufraanaka waxaan ku weydiisanaynaa dembi dhaafkaaga rabbiga nagow wa ilayka almasiir adiga ayaa xaggaada loo laabani oo laabashada ay ahaatay arrinka akhriya ayuu nabiga yidhi sal ا tabtiyay dheheen marka iyagoo qalbigooda iyo carabkooda isla socda markay saa dhacday oo weliba carabkooda uu u jilacsanaaday oo ay hawshii la qabsadeen ayaa ilaahay wuxuu soo dejiy subxaana wa tacaala markhaati kac aamana arasuulu bima unzila ilayhi min rabbihi walmu'minuun kullun aamana biاllahi wamalaa'ikatihi wakutubihi warasulihi ila aakhiri اlaaya markay aayaddii ilaahay ka markhaati kacay inay towbo keeneen ooy amarka qaateen ayaa kadibna laa yukallifu nafsan ilaa wasca soo degtay oo takfiif ah oo aayaddii hore lagu nasakhay sida raajix insha allah tabarak wa oo culayskii dhan laga dulqaaday tafsiirkaadaan marayna marka qaala allahu tabaaraka wa tacala weyn wuxuu yidhi aamana wuxuu rumeeyey alrasuulu rasuulku wuxuu qur'aan iyo kitaab unzila lagu soo deji ilayhi isaga ilayhi isaga xaggiisa ilayhi isaga min rabbihi rabbigii xaggii looga soo dejiyay iyuu rumeeyey waalmu'minuuna mu'miniintana way rumeeyeen kullun dhammaan oo waxaa weeyaan rasuulkii iyo aamana wuxuu rumeeyey bilah allaweyne ayuu rumeeyey iyo wamalaa'ikatii malaa'igtii ayuu rumeeyey iyo wa kutubihi kutubihiis ayuu iyo wa rasuuli rasuushiis ayuu rasuulkii wuxuu rumeeyey in alla intii ilahay in la rumeeyo uu faray muminiintiina sidaasoo kale ayagoo muminiintii iyo rasuulkii isla jira ilaahay wax alla wuxuu muxuu ahaa faray in la rumeeyo ay rumeeyeen laa nufariqu bayna axadi min rasuli qaa'iliina iyagoo lah rasuulkii iyo muminiintii qaa'iliina iyagoo laa nufariqu kalama geynayna bayna axadin axad dhexdii oo min rusuli rusushiisa ka mid ah ah rusushiisa kalama qaadayn rususha waa israacinaynaa rumayntan muxuu ahaa aan ku kala qaadaynin wa waxay yidhahdeen waa hahaad markhaati kici waa kan ilahi uu markaad kacay muminiintii wa waxay yidhahdeen samicnaa alla waan maqalnay wa aطacnaa alla waan yeelnay ufraanaka nasaluka waxaan ku weydiisanayna ufraanaka dembidhaafkaada rabbanaa rabbiga anagoo wa ilayka adi xaggaada ayuu almasiiru noqodka iyo ahaashada xaggaada ay ahaatay kadibna maxaa dhacay takhfiifki waa marka laa yukalifu kuma xambaaro oo kuma kalifa allahu alla weyne nafsa naf kuma xambaaro ilaa wascahaa awooddeeda mooyane laa yukalifu llahu nafsan ilaa wascahaa laa yukalifu llahu alla weyne kuma kalifa nafsa ilaa wascaha awoodeeda mooyane lahaa naftu waxaa u sugnaaday maa shay ayaa u sugnaaday kasabat ay shaqaysato khayra wax alle wixii khayr ay shaqaysatay iyadaa iskala wa calayha dusheedana waxaa ahaaday maktasabat wixii dembi ahoy la imaaday oy dushiis ka saartay faman yacmal midqaala daratin khayran yarah waman yacmal midqaala daratin sharan yarah weeyaan rabbanaa muminiinta marka hadalkooda la soo celiyey rabbigu soo celiy subxana wa tacaala rabbanaa rabbiganagow laa tu'aakhidna hanoo qabanin in nasiinaa haddii aan hilmaanno aw amaba ahta'na aan gefno nabigeenna wuxuu yidhi alayh sl slam ummaddayda waxaa laga dul yeelay laga dul qaaday ama laga kor qaaday wixii ay gafaan ama wixii hilmaamaan rabbanaa rabbiga nagow walaa taxmil ha xambaarin calayna ama hana xambaarsiin calaynaa korka naga isran culays kamaa sidii xamaltahu aad wax xambaarsiisay oo dusha uga saartay cala aladiina kuwii iyo min qablina annaga naga horreeyey rabbanaa rabbiga nagow walaa taxmil ha xambaarin tuxamilna hanugu xambaarin maa shay hanugu xambaarin laa taaqata awood lanaa annaga ay nooga bihi isaga oo masaa'ib iyo balaayi iyo wacfu canna iska keen cafi waqfir lanaa rabbiyow noo dhaaf warxamnaa rabbiyow noo anta adiga ayaa mowlaana naasirkanaga iyo gargaarahanaga ah ee fansurnaa gargaar cala alqowmi qolo alkaafiyiin ee gaalada rabbiga noo gargaar aayaadkan marka waa aayaad aada u weyn oo cadiim ah nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay labada aayadood kamaa fii saxiixi albukhaari labada aayadood qofkii akhriya habeen kafataa ay ku filan yihiin maxay kaaga filan yihiin difaac ayagaa kugu filan shayطaan iyo tuug iyo burcad iyo dhibaato iyo baacuun kugu soo guuro iyo ayagaa kaaga filan sidoo kale waxay kaaga filan yihin insha allah tabaaraka wa tacaala qofka hadduu habeenkaas dhaca intuu ahriy kadibna uu soo kici waayo qiyaamo leylka insha allah ugu filan yihin culamada qaar waxay leeyihiin waxaad xataa qur aad gooni ahaan u akhrin lahayd ayaga kaaga filan saasay leeyihiin marka kafataahooda qabsa marka caam ha noqoto yaynan dhulka ku dhigino intaadan ayada kala tuurta kadibna iska saaxanin ayadaa ku noqota wax ziyaado oo fadli ah wanaagaada kalena sii wada saasuu nabigeenna calayhi salaatu wasalaam way ku filan yihiin ayuu nabigeenna cadayna calayhi salatu wasalaam sidoo kale waana insha allahu tacaala fadliga ugu dambeeya oon ka sheegi doono labada ayadoode nabigeena calayhi salaatu wasalaam kamaa cinda muslim min xadiidi cabdillahi bni cabaas jibriil baa nabigeena u yimid calayhi salatu slam markaasaa wuxuu ku yidhi nebi maxamedow ku bishaarayso laba nuur laba nuur ku bishaarayso oo nabi adiga kaa horreeyey aan weligood la siinin weligii aan la siinin ku bishaarayso markaasaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam labada nuur maxay noqdeen waa faatixat alkitaab suurat alfaatixa walaqad ataynaaka sabca min almahaani wاlqur'an alcadiim iyo wa khawaatimi suurati اlbaqara suurat اlbaqara labada ayadood amaba gebagabada suurat اlbaqara lan taqra'a bixarfin minha ilaa uutiitahu hal xaraf oo labadaas nuur ka mid ah oo suurat alfaatixa iyo labada ayadood ma akhrisid ilaa ajarkeeda oo kaamil ah oon lagaa naaqusinin oo aad u badan ayuu rabbi ku siiya subxaana wa tacaala dikriga labaad marka wuxuu noqday labada ayadood ee suurad albaqara gabagabada u ah oo fadliga aadka u badan oo nabigeena ku sheegay calayhi salatu salaam nabi kasta walaa nebi ibraahim walaa nebi muuse walaa nebi ciise calayhim asalaam ambiyada ilaahay mid ka mid aho labadaa nuur la sii ma jiro siduu nabigeena cadday sala allahu calayhi waali wasalam dikriga saddexaad iyo dikriga afraad iyo dikriga shanaad oo muxuu qur-aaniyaadka ah waa suurat اlikhlaas qul huwa allahu axad tan labaadna waxaa weyaan suurad alfalaq tan saddexaadna waxaa weeyaan suurad annaas saddexdaa dikri ayagana waa qur'aaniyaadkii iyaga marka waa iska kooban yihiin fadlaaisheedan saa u yar dul maraynaa kadibna tafsiirkeedan baan insha allah saa iyadan leenahay suurat اlikhlaas iyo macwadataynka qul huwa birab اlfalq birab الnaas fadliga ay leeyihiin aad baad u badan yahay nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam min xadiidi cabdilaahi ibni khubayb ayaa wuxuu leeyahay habeen roob aad u daran u da-a mugdi aad u daran u jira ayaan baxnay annagoo nabiga barbaarayno raadinayno waxau raadinayn maa naqanaa waa maya kolleyb inay waardiyeen laga yaabaa inay dan ka lahayn waa laga yaabaa dan unbay u socdeen kadibna nabiga ayay ka daba tageen markii nabiga ay ka daba tageen ayaa cabdulaahi nabigu wuxuu ku yidhi nabiga hadla alayh sl slam qul cabdulaahiyow waxdhah dhah markaasaa wuu iska aamusay mar labaaduu ku celiyey markii dambe nabigeenna wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam qul huwa allahu axad wاlmacwadatayn qul waxaad tidhahdaa huwa allahu axad iyo wاlmacwadatayn iyo labada ilaahay lagu magangalo oo suuraة اlfalq iyo suuraة الnaas akhri xiina tusbix wa xiina tumsi markaad waabariisato akhri iyo markaad galabaysato akhri ثalaaثa maraat saddex jeer akhri waa amarka nabigeen uu cabdullahi bn khubayb uu siiyey calayhi الsalaatu wasalaam takfiika min kuli shay wax kasta way kaaga filnaanaysaa ama way kaaga filan tahay maaragteen waa amarka nabigeena uu si calayhi الsalaatu wasalaam waa ninka uu jeclaa abu daawuud tirmidi nasaa-i waana saxiix sidoo kale nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam saxaabi kale ayaa wuxuu amar ku siiyey dubra الsalawaat salaadaha marka laga baxa kadib inuu akhriyo macwidaadka inuu akhriyo sidoo kale qul huwalla ka gooni ahaan ama gooni ahaan fadliga uu leeyahay waxyaaba caddayna waxaa ka mid a saxaabada ka ah waxay u baxeen sariye ama gaadiila ninka amiirka looga dhigay ayaa markuu qur akhriyo wuxuu ku gebagabeeyaa suurat likhlaas qul wallahu axad ku gebagabeeyaa saxaabadii arrinkii ay dhibsadeen nabigaa warkii la soo gaarsiiyey calayhi salaatu salaam nabigeena wuxuu maxaa kugu xambaar muxuu ahaa qulwalla markaad qur akhriso aad daba dhigto markaasaa wuxuu yidhi waxaa ku sugan dikriga raxmaanka allihii raxmaanka ahaa xuskiisa ayaa ku sugan iyo ammaantiisa iyo faalladiisa iyo sifadiisa anna saasaan u jeclaaday markaasa wuxuu yidhi jacaylka adu jeclaatay jacaylka aad jeclaatay awgii ayuu ilaahay kugu jeclaaday ayuu nabi yihi sala allahu calayhi waaalihi wasalam qofka markuu xanuunsado inuu ismariyo xitaa nabigeena calayhi salatu wasalaam markii la sixray oo labiid ibnulaxsam ninka la yidhahdo oo yahuudiga munaafiqana ahaa dhanna yahuudu ahaa kadibna munaafiqnima muxuuah ku dambeeyey ninka asagaa uu muxuu ahaa sixray ood shanladii iyo timihi nabigeena calayh salatsalaam intuu wax ku afuufay isku xirxiray kadibna ceelka biyaha lagu soo dari jira nabigeenna uu ku dhex riday sala allahu calayh waali wasalam lagu riday inuu hilmaamo waxyaabo badan waxyiga ma wuxuu ismoodsiinaa inuu waxaa sameey mana samaynin wixii waxay ku saabsan lama taabanin reerkiisa inuu u tagay oo kale ama wax fulaan inuu qabtay oo kale hilmaam noocaasuu ku dhacay jibriil iyo waxa u yimid marka iyo mikaa'iil isagoo hurda kadibna waxaa yidhahn war ninka maxaa ku dhacay midna madaxu ka fariistay midna waa ka fariistay markaasaa wuxuu yidhi mabuuq waa la sixray man abahu labiid bn lacsam ayaa muxuu ah sixray muxuu ku sixray wixii lagu siro muxuu ahaa ayay sheegeen isu sheegeen kadib nabigeenna calayhi sala slam saxaabadii rag ka mid ah, ayuu diray ceelkii ayaa laga soo bixiyey ceelkii oo waxaa weeyaan noqday xillo oo kale casaaday ama jaallo noqday oo biyihii dhan ay muxuu ahay isbedeleen ayaa laga soo bixiyey kadibna guntimihii ayaga ahaa nabigeenna wuxuu ku akhriyey oo lagu soo dejiyey qul acdu bifaq iyo birabinaas markuu aayad akhriyaba hal guntin ayaa saa uu furmaayey saasuu nabigeena ku caafimaaday calayhi salatu wasalaam marka aayatulkursiga cafwan suurat likhlaas iyo suurat alfalaq iyo suurat annaas waa muxuu ahaa waxa inaba caadi ahayn qofka wax badan iyo badbaado mudan buu ilahi ku wa tacaala qira'at suurat alikhlaas alaaa maraat saddex jeer in akhriyo qaala allahu tabaaraka wa tacala qul huwa allahu axad qul nabi alla waxaad tidhahdaa huwa arinka ama shaniga allaahu alla weyne axadun waa keligii axadun fii daatihi axadun fii sifaatihi axadun fii asmaa'ihi yacni ilaahay cid kale oo wax la wadaagta lama arka weeyaan allaahu alla weyne asamadu waa sayidka loo baahan yahay aanan baahnayn khalqigiisaa u wada baahan isagana uma baahno lam yelid alla weyne waxma dhalin walam yuulad lamana dhalin walam yakun uma ahaanin uma sugnaan lahu isaga kufuwan mid u dhigmo axadun i axada ma jiro weyaan allah subxaana wa tacaala magaca samad la yidhahdo magaca samad la yidhaahdo qofka asmaada ilaahay kulli waa xusna laakiin magacaas waa magac cajiiba loo baahane aanan baahanin adiga daa'iman xaajada waad baahanta yaa ayuha الnaasu antum اlfuqaraءu ilى اllah wallah huwa اlghaniy اlxamiid marka suuraة اlkhlaas intaasaan u gudbaynaa suuraة اlfalq aan u gudbaynaa bismi اllahi الرaxmaan الraxiim qaala allahu tabaaraka wa tacaala qul waxaad tidhahdaa nabi allow acuudu waxaan magangalayaa birabbi اlfalqi subaxa dhambalankiisa iyo dilaaciisa rabbigiis qul waxaad tidhahdaa waxaan magangalayaa acuudu waxaan magangalayaa birabbi اlfalqi subaxa rabbigiis min shari maa khalaqa wuxuu uumay shartooda ayaan ka magangelayaa wax kastood alla uumay sharta ay leeyihiin waxaan ka magangelayaa allihii fajarka iyo subaxa dhambalay wa min shari khaasiqin dayaxa ama bisha sharteeda ama shartiisa ayaan ka magangelayaa ida waqaba goortuu mugdiyoobo wa min shari annafaathaat wa min shari annafaahaat kuwa afuufa shartoodaan ka mangeli fi lcuqadi guntimaha afuufa suxarada weeyaan wa min shari xaasidin xaasidka shartiisaan ka mangeli idaa xasada goortuu waxasto suuradan marka suurat alfalaq waxaan dul istaagayaa hal qodob qofka ilaahay uu siiy subxaana wa tacaala suuraddan inuu meel kastoo adeegsado waa liibaanay waxyaabaha ilahay uu ka hadlay waxaa ka mid ah dad suxaro ah oo wax afuufin jiraan waa jiraan ficlan maxaa kaaga filan suuraة اlfalqa kaaga filan iyo suuraة الnaas äh, äh, sidoo kale min shari xaasidin idaa xasad xasadka waxay dhahaan culimada maa khalaa jasad min xasad bini aadan jirkiisa ma marnaado xasadnimo kan sheekha ugu weyn kan ugu yar kan weyn kan yar kan qalbi saafiga ah qalbi bini aadan xaasidnimo kama marnaado walaakin alkariim yukfiih aw yadfacu walla'iim yubdih qofka laakiin sharafta badan oo qiimaha badan oo waxaa weeyaan macdanka iyo isirka fiican ka soo jeeda iyo asalka fiican oo qiimaha lah khiyaarka ah wuu celiyaa wuu dagaalamaa wuu qariyaa laiimka bacawga imtixaanka ah oo inkaarqabaha ahna xaasidnimadii bannaankuu keenaa waxbuu ka dhaliyaa been abuurka uu sameeyaa wahaakada xaasidnimadiia marka meel walba la geli marka xasadka waina alxasada la yaakulu اxasanaat kama taakulu annaar اlxaطab qofku markuu ilahay nicmo siiy maala la sii qofkii ha ku xasidin inuu alla ku siiye adna weydiiso caafimaad ayaa la siiyey adna alla weydiisaa ka xasdin cilmi ayaa la siiyey alla weydiisaa ka xasdin owlaad ayaa la siiyey wahaakada nicamta ilahay oon la koobi karin ood ilaahay bixiyey isaga keligiisa ayaa bixiye alla weydiiso qofkaana weliba tabriig u sameey annaga waxyaabaha nagu dhaca waxaa ka mid ah soomaalida yacni ma naqaano qofka waxa wanaagsan marki lagu arko in dariiqadii sharciga ahayd la maro oo waxaa weeyaan tabriig allah kuu barakeeyey waxa la dhah aad uma yaqaanaan kadibna qofkii ilbaa ku dhici ya qofkii ninbaa waxaa weeyaan xilliga nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam nin aad u bowdayo weynoo mxuu ah, caddaan badan o aad qurux badan ayuu ahaa nin baa kadibna saa u eegay wuxuu yidhi alla bowdayin weyna oo xaalkiisa waa sidee oo waxbuu yidhi geb ninkii agga halkaasu ku dhacay <laughs> sakaraad kadibna nabigeenna loo sheegay calayhi الsalatu asalaam kadibna nabigeen wuxuu yidhi alayh salaa slaam bima yaqtulu axadukum akhaa midkiin muxuu walaalka u dili haddii aad wax ku aragta allah kuu barakeeyada maa shaa allah baaraka allaahu laka wamaa ilaa daalik saas dhah u dhahay ee walaalkii muxuu dili carabta muxuu ahaa ah, iyagana waswaasu ku noqda mararka qaar haddii aad tira niyo gaari fiican wadataa qul maa shaa allah aa lagu dhihi ya ayaga waswaas heer waswaasu ku gaaray heer waswaasna ma fiicno heer waswaasna ma fiicno bahashaan soo murtaxano soomaalida horyaha waxaa maxaa oo waxaa maxbal fiiriye waa kada geb waaba ninka u dhacay marka dilka caadiga oo soomaalidana ma jir marka waxaa la rabaa bayna dalika sabiilan waaya waxaan u gudbaynaa marka suuradda u dambayso ee qur'aaniyaadka aan u gudbaynaa oo ah qowl اllahi tabaaraka wa tacala bismi اllahi الraxmaan الraxiim qul acuudu birabbi الnaas qul waxaad tidhahdaa nabi allow acuudu waxaan magangelayaa birabbi nnaas dadka rabbigoodan magangelayaa dadkoo dhan rabbiga ay leeyihiin waa allah ayaan magangeli walle meel fiican baad magangeshay markaad allah aada magan gasho khalaas waxaa weeyaan united nationkan aday oo magangeliyaan dalbaday iyo maraykan aada magangeliyaan dalbaday iyo bariistaan u tagay oo hal i oo muxuu ahaan magacaas waxba badbaado ma rabtaa badbaado dhabta ah waa rabbi innaas cid la magangalo oon habay yaraate eh yuraamu mulkuhu awoodiisa aan laga daba tegi karin waa allah subxana wa tacaala qul waxaa tidhahdaa acuudu waxaan magangelaya birabbi innaas dadka rabbigoodan magangeli oo allah ah meliki innaas dadka boqorkoodan magangeli ilaahi nnaas macbuudka dadka ay caabudaan oo allah ah aan magangeli maxaan ka magangelayaa min shari lwaswaas waswaasiyaha shartiisaan ka magangeli alkhannaas ee dhumashada badan muxuu yahay waa jinka alladii kaasoo yuwaswisu waswaasiya fi suduuri اnnaas dadka laababtooda ama qulubtooda waswaasiya ayaan ka magangeli wa min aljinnati jinni ahaaday iwannaas dadka laftirkooda waxaa weyaan kuwaasu qayb ay ka yihiin marka wax kasta oo waxaa weeyaan waswaas iyo mxua iyo gabasho iyo noocaas la imaado allaan ka maangala weyaan mararka qaar waxaa isweydiin kartaa khanaaskan la sheega muxuu ahaa oo jinka ah oo qofka qalbigiisa waswaasini nabigeena noo sheegay alayh slat slam axaadiis badannu ku sheegay waxaa ka ah, in nabigeena uu sheegay calayhi salat slam markii la adimo oo aadaanka u dhaca shaydaanka wuu carari weliba dabayl waxaa ka baxaysa dhawaaqeeda aad ilaahay un ogsoonyi waxay leegta markii muxuu aadaanka la dhammeeya ayuu soo noqoni mar kadibna markaasu meelaha warwareegiyo ummaddii u yaragadgaadiyo markii la aqimo haddana wuu carari sidii oo kale markii aqimitaanka u dhammaado wuu imaani marka safkiiuu soo geli imaamkii uu tegi hadduu raba muadiniin muxuu ahay muadiniinta iyo safka hore uu tegi walaa kuwa kuxigi haakada inkastoo dee meeshuu ka soo bilaaba inta badan waa gadaal dambe la socda ya meeshuu ka soo bilaaba intee wa waa gadaal dambe dad soo daha tiimka muxuu ahaa gadaaloo ka soo bilaabaya markuu ayay ka soo bogo kadib hore soo aadi marka kadibna markaasu wuxuu ku leeyahay udkur kada udkur kada wax fulaan xasuusa wax fulaan xasuusa wax fulaan xasuusa suuqi maanta saasuu ahaa hebel maanta hadalkaasuu ku dhahay saas waxay ahayd wax baad hilmaamtay wax kaa dhumayood weliga aadla aydaad kule meel fulaanaad digtad usoo tagtay kadib markaasaa qalbiga halkiin buu aadaya hadday wax muhiim ahaayeen waaba ka sii daran ama wax la xadi kara ilaa marka qofka uu waxaa weeyaan garan waaya intuu tukaday hadda soo maarkin mararka qaar a'immada tiimkan a'immada aniga ku jira ayagoo sahwi ku dhaco soo maarkin yaa u keena sahwiga intuu ka imaanaya waa isaga ma'muumiintana waaba inay kasii daran yihin qaarkooda laga yaabaa marka waxaan kala jeedaa yacni shaydaanka noocaasa waa kan uu nabigeena uu sheegay calayhi salatu salaam min shari اlwaswaasi اlkhannaas alladii yuwaswisu fii suduuri الnaas min aljinnati waاnnaas intaa waxaan ugu baxnay marka qaybta koobaad ee qur'aaniyaadka ahaa ee adkaar asabax walmasaa oo ahayd aayatulkursigi oo hal mar la akhriyo oo subaxdii galabta la akhriyo iyo aamana rasuul oo hal mar la akhriyo habeenkii wuxuu maqhrib ka bilowda ilaa cishaa oo fadligeeda iyo muxuu ahaa wuxuu kusoo roran sheegnay iyo macwadataynka iyo suurat alikhlaas oo saddex saddex jeer laga akhriyo subaxii galabba qaybta waan ka dhacnay marka lix iyo maxaa noo soo haray lix iyo labaatanka meeqaa ka soo haray kow iyo labaatana noo soo hartay qaybta labaad marka aaniyan alfuraada waa qaybta xabad xabadka ah adkaarta xabad xabadka ah weeyaan waa afar dikri dikriga koobaad allahuma caalima alghayb wاshahaada faaطir الsamaawaat wاlard raba kuli shayin wmalika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta acuudu bika min shari nafsi wa shari shayطaani wa sharakihi aw wa shirkihi labada waa la dhihi karaa waan aqtarifa calaa nafsii su-an aw ajurahu ilaa muslim dikrigaas hal mar ayaa la dhahayaa macnihiis waxaa weeyaan allaahuma allahayow caalima alghaybi shayga maqan oonan u joodin allihii caalimku ahayo aqaanayow wax badan aan u joodin waxyaabaad u joodin waxaa ka mid mataqana meel dheeraan kaa jirin oo ruuxda kugu jirta nafta kugu jirta waa ayb miyaad ujeedaa intaasaa kugu ilan bade tabardar tabardar intaasa naftaydu naftaydaad leeda aw naftaadi itus ruuxdii aw waa aybka ilahay keliga u yaqaana subxana wa tacaala wayasaluunaka can اruux qul iلruuxu min amri rabbi wma uutiitu min alcilmi ila qaliila m abadan adiga ninkaas walwaala oo la kelayo derbiyaha madax ku garaaciyow bal adi ruuxdaada tus allahuma ala caalim اlhaybi shayga maqan oo qeybka allihii caalimku ahayo iyo washahaada shayga la arkaa oo loo jooda allihii caalimku ahayow faaira asamaawaati ciriryaal iyo samadyaal allihii abuurayow waalardi iyo arlada rabba kulli shayin shay la arka rabbigiisiiyow iyo wamaliikahu boqorkiisiiyow ashhadu waxaan markhaati ka ahy an laa ilaaha ilaa xaq luu caabud inaysan jirin ilaa anta adiga mooyane acuudu bika adiga min shari nafsii naftayda sharteedaan kaa magangelaya naftaada shar bay leedahay haway leedahay wa shari shayaan shayaanka shartiisa waan kaa magangeli iyo wa sharakihi sharaga waxaa weeyaan xabaa'ilihi waa xerkihiisa iyo dabinadiisa waa iyo wa sharakihi dabinadiisa wa shirkihi lahaa iyo shirkigiisa od qofku rida ugu yeeraa iyo an aqtarifa inaan la imaado calaa nafsii naftayda suuan xumaan iyo dembi aan ula imaado ayaan kaa magangelaya aw amaba ajurahu xumaanta aan usoo jiido ilaa muslimin qof muslimaan kaa magangelaya ma arkaysaa waa hal jeer iyadana nabigeena calayhi salaatu salaam min xadiidi abi hurayra markuu xadiidkan nabigeenna eh, ka hadlaayey abubakr sidiiq ayaa nabigeena wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam nabi alla waxaad ifartaa arin iyo qowl aan ku dhawaaqa markii aan waabariisto iyo markaan galabaysto abubakraa ka dalba abubakar waxyaaba u dalbada waxaa ka mid ahaa nabi allow salaadda markaan ku jiro maxaan ku ducaysta ducaaan ku ducaysta ii sheeg maxay ahayd allahuma inii dalamtu nafsii dulman kaiira walaa yakfiru dunuuba ila ant faqfir lii maqfirata min cindik warxamni innaka anta algafuur raxiim waa ducaa adduweyn oo nabigeenna saaxibkiis nabigeenna ala sl slam saaxibkiis khaas ka ahaa uu mxuu aha siiyey uu baray sidoo kale tanna saas weeyaan ducadan waa ducadii marka abubakr uu nabigeena ka dalbaday alayh sala slam inuu baro aquuluhu aan idhahda idaa asbaxtu waa idaa amsayt markaan galabaysto iyo markaan mxua waa bariisto ducaana ii sheeg qaala kadib nabigeen wuxuu yidhi qul waxaad tidhahda abubakarow allaahuma caalima alhayb washahaada saasuu ku yidhi wuxuu ku yidhi marka qul haa waxaad tidhahdaa idaa asbaxta markaad waa bariisato iyo waidaa amsayta markaad galabaysato iyo waidaa akhadta maljacaka markaad jiifka qaadanaysano dhah tan marka maxay ku biirtay ama ku darsoontay adkaaru nowm marka la seexana adkaarteeda waxaa ka mid ah allahuma caalim alhayb washahaada faatir asamaawaat alarda ilaa aakhiri adikri abu daawuud tirmidi waana xadiis saxiix dikriga labaad oo xabadxabadka ah qaybta labaad oo qaybta labaad oo xabadxabadka dikrikeeda labaad waa dikriga ah allahuma inii asaluka alcaf alcaafiya fi dunya walaaakhira meeshaas faasilada ku jirta ka tirtira waa israacsantahay allahuma inii asaluka alcaf alcaafiyata fi dunya walakhira waa israacsantahay faasilada ama koomaha meesha ku jirta ka tirtira oo udhexaysa fiida iyo caafiyada udhexaysa sax maaha allahuma allehyow inii aniga allahuma inii asaluka alcaf alcaafiya fi dunya walaaakhira allahuma inii asaluka alcaf alcaafiyata fi diini wa dunyaaya wa ahli wa maali allahuma stur cawraati waamir rawcaati waxfadnii min bayni yadaya wamin khalfii wacan yamiinii wacan shimaali waman fawqi waacuudu bicadamatika an uqtaala min taxti allaahuma allahyow inii aniga asaluka waxaan ku weydiisana alcafwa inaad i cafiso dunuubtii aada iga cafiso iyo walcaafiya inaad xanuunnada iyo masaa'ibta iyo balooyinka aad iga difaacdan waan ku weydiisanaya fi dunya adduunya i alaakhira aakhiraba wax alla wixii masaa'ibo adduun yeelo iyo bala'ah inaad iga badbaadisa iyo aakhiraba allaahumma allahyow waxaa ka maqan alifkia ka maqan mujirtan alifkii mida dambe alif ku darsada allaahumma allahyow innii aniga asaluka waxaan ku weydiisanaa alcafwa cafin iyo walcaafiyata iyo badbaada iyo cafin iyo difaac fii diini diintayda aad ii badbaadiso aadna ii difaacdo iyo muxuu ahaa aakhiradayda iyo wadunyaahay adduunkayga diinta haddii lagaa galo mushkilad wa diinta haddii lagaa galo dhibaato weeyaan rabbana laa tuziq quluubana bacda id hadaytana wahab lana min ladunka raxmatan inaka anta alwahaab dad aad taqaanaan oo tiro badan oo ummadda hortaagna ilaahay nama fidneeye oo ummadda xaalada un ilahay adegsooyin ku sugan qalbigii ayaa laga leexiyey allahuma alh inii aniga asaluka waxaan ku weydiisana alcafwa cafin iw alcaafiyata badbaadin fii diini diintayda i wadoonyaha iyo wa reerkayga iyo maali maalkayga allahuma alh stur astur cawraati cawrooyin badanaan leeyahay alla maanta qalbigeenna wx ku jira iyo howlaha annaga aan howsoo halayna iyo markaans mxuu ahaa ilaahay baa kula ogsoon keliga unba bal fiiri asturka lagu saaray soo ma jeed allaahuma astur ilaahu astur cawraati cawrooyinkayga tirada badan oon la koobi karin ilaahu astur wa amin amni ama nabadgeli wa aamin deji rawcaati argagaxyadayda oo badbaadaysi wa aamin badbaadi rawcaati argagaxyadayda badbaadi ikasii allahuma al ixfadnii ixifdi min bayni yaday hortayda iga xifdi oo horay iga ilaali wa min khalfi gadaalna iga ilaali wa can yamiini midigtayda iga ilaali wa can shimaali badaxdayda iga ilaali wa min fowqi korkayga iga ilaali wa acuudu waxaan magangalaya bicadamatika weyninkaada an uqtaala in liiga shirqoola min taxti hoostayda ama dhulka liila jaro ayaa ilaahw kaa magangalaya maxaa ku dhiba marka haddii diin lagu siiye oo adduunyo lagu siiyey oo lagu badbaadiyey oo naftaada lagu badbaadiyey oo lagu cafiyey oo dembigaada la dhaafay oo caruurtaadii iyo reerkaagii lagu badbaadiyey oo maalkaada lagu badbaadiyey oo cawraadkaada la asturay oo argagaxyada kugu dhelahay kulli lagaa badbaadiyey oo dhan walba lagaa muxuu aha ilaaliyey hora lagaa ilaaliyey oo gadaa lagaa ilaaliyey oo midiga lagaa ilaaliyey oo bidaxa lagaa ilaaliyey oo kor inay wax kaga soo dhacaan ama kula soo muxuuah kor lagaaga soo duma ayaa lagaa badbaadiyey oo dhulka in lagula jar ama hoos lagaa qarxiyo inta haddii lagu siiyey maxaad u baahanta waa maalin kasta bacda salaati اlfajri iyo bacda salaati اlcasr akhrinaysaa khalaas in sha allah badbaadaad haysataa xadiidkaas cabdullahi bn cumar radi allahu tacala canhuma ayaa wuxuu leeyahay rasuulkeenna calayhi الsalaatu wasalaam ma ahayn mid kelimaadkan ka taga ma ahayn allahuma ini asaluka alcafwa alcaafiya ilaa an nuqtaala min taxti kama tegi jirin markuu waa bariisto markuu galabaysta nabigeena gonigiis kama tegi jirna alayhi salatu salaam nabi maxameda oo la ilaalina oo waxaa weeyaan malaa'ig ilaahay subxaana wa tacaala ay la hadlaysa oo waxay loo keeni oo wallaahu yacsimka min annaas yacsimka min annaas ilahay baa bini aadan kaa badbaadin oo kaa ilaalini lagu yidhi ay haddana aan weligiis ka tegi jir nabigeena sala allahu alayh wali slam abu daawud iyo nasaa-i ayaa soo saar waa saxiix dikriga saddexaad ee xabadxabadka ah yaa xayu yaa qayuum biraxmatika astagiif aصlix li shani kulah walaa takilnii ilaa nafsi طarfaةa cayn yaa xayu allihii noolaayow nolol taam ahoo kaamil ah yaa xayu yaa qayuumu allihii isaga isu taagnaa addoomihiina u taagan wax kastoo taaganna oo toosanna toosiyey biraxmatika naxariistaada waa ifaadka all ka mid ah biraxmatika adi raxmadaada ayaan astaiiu kaalmo ka dalba qawf io kaalmo raxmadaadan ka dalbaya waa sifaatka alla ka mid subxana wa tacaala alix iyo wanaaji lii aniga shanii xaalkayga iyo arrinkayga o dhan kullahu dhammaantii alix iyo wanaaji lii aniga shanii shanigayga kullahu dhammaantii dhan walba ha ahaado xaalkayga o dhan ii toosi walaa oo ha ii wakiilanin ilaa nafsii naftayda arfata caynin ilbriqsi ilaahay aniga naftayda ay gu hadlayn ujeedaan nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam xadiidkaas anas ibnu malik radia allahu taala arda ayaa wuxuu leeyahay nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam ayaa wuxuu ku yidhi gabadhiisii faatima ahayd radia allahu tacala ardaha ayaa wuxuu ku yidhi faadimoy maxaa kuu diiday in aad dhegaysato ood ku camalfasho dardaarankaygi wasiyada aan ku siiy inaan ku dardaarmay inaad ku camalfasho maxaa kuu diiday inaad tidhahda markaad waabariisato iyo markaad galabaysato inaad tidhaahda yaa xayu yaa qayuum biraxmatika astagiif aslix lii shanii kulah walaa takilnii ilaa nafsi طarfata cayn inaad tidhahda faadimoy oo gabadhiisii u jeclaa nabigeena sal ا ly oo sayidan nisaa caalamiin yani dumarka caalamkao dhan madaxdeeda iyo siyaadadeeda weeyaan ayaa nabigeenna wuxuu ku yidhi maxaa kuu diida daaranka inaad qaadato yada haddii muxuu aha la siiyey annagana alxamdulilah horta inay taallaa marka annaga maxaa noo diidaa inaan dhahno yaa xayu yaa qayuum biraxmatika astakiif aslix lii shanii kullah walaa takilnii ilaa nafsii arfata cayn ilbiriqsi haddii naftaada laguu dayay khalaas wa dikriga afraad dikriga saddexaad ha mise afraad wa dikriga afraad ee qaybtaas furaadada u dambeeyo waa qowlka nabigeena calayhi salaatu salaam uu ku ducan jiray waa sayid اlistikfaar allahuma anta rabbi laa ilaaha ila anta khalaqtanii wa ana cabduk wa ana calaa cahdika wacdika ma staطactu acuudu bika min shari ma sanactu abu'u laka binicmatika calay wa abu'u bidanbii faاkfir lii fainahu laa yakfir اdunuuba ila ant shadaad ibn aws ayaa nabigeenna wuxuu ka wari inuu yidhi salى اllahu alيه waslem sayid اlistikfaar istikfaarta sayidkeeda sayid اlistikfaar an taquula waa inaad tidhaahdo yaa dhahi saas rasuulkeena sala اllahu alay waslem muxuu yahay sayid اlistikfaar allaahuma allahayow anta adiga yaa rabbii barbaariyahayga adiga weeyaan kii uumay adiga weeyaan kan ilaaliya adiga weeyaan anta rabbi adiga ayaa rabbigaya laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudo ma jira ilaa anta adiga ma uyan khalaqtanii adiga ayaa i uumay i abuuray waana anigana cabduka addoonkaada ayaan ahay waana anigana calaa cahdika ballantaadii aad iga qaaday ayaan ku taagnahay inaan ku muxuu ahaa keligaa ku caabudo oon awaamirtaada qaato iyo wacdika yaboohay adiga yaboohday oo haddii aan adig ku caabudoon keligaa ilaah kaa dhigto oon muxuu ahaa ku tuuga oon cibaadada kuu barax ballanqaadkaad ii ballanqaaday inaad jannaynayso idin naxariisanayso oo addoommahada saalixintaad igu darayso kii aan ku taagana mastatactu intaan awoodo waana calaa cahdika wacdika wacdiga sidoo kale cahdigii wacdiga waa la israacin karaa waana anigana calaa cahdika ballantaad iga qaaday wacdika yabohi ama wacdiga aan galay oo wacdika adiga ballanqaadkaagii waa yabohu allo muxuu ahaa bixiyey mastatactu intaan awoodo acuudu waxaa magangalaya bika adiga waxaan kaa magangalayaa min shari maa sanactu waxaan sameeyey sharteedaan kaa mangelaya wax badanaad samaynaysaa oon samaynayna dhammaanteed acuudu waxaan magalayaa bika adiga min shari maa sanactu waxaan sameeyey shartooda meelaan ku sameeyaba abuu laka waxaan kuso kula soo laabanayaa abuu aan abuu waan la soo laabanaya laka adig kula soo laabanaya binicmatika nicmadaada shukrigeeda calaya adii nicmaysay aan kula soo laabanaya odaan kugu shukrinaya wa abuu waxaan kula soo laabanaya bidembii dembigaygi tirada badnaa ayaan adig kula soo laabanaya adii dhaafto on ku toobkeeni ee fakfir ii dhaaf lii aniga fa inahu maxaa yeele laa yakfiru ma dhaafa dunuuba dunuubta ilaa anta adiga mooyaan markuu nabigeen le sal l slm acuudu bika min shari maa sanactu waxaan samey shartooda wax sahlan maaha wax badanaa la sameeya waa noo imaan doona insha allah tabarak wa tacala tafsiil qaala kadib nabigan wuxuu yidhi alayh slat slaam man qaalaha qofkii idhaahdo min annahaar maalinta qofkii idhahdo muuqinan biha isagoo yaqiinsan famaata min yowmihi maalintaas kadib maalinka asaga ah ama maalintiisaa dhinto qabla an yumsi intuusan galabaysanin ka hore fahum min ahli janna wa ahlu janna arkaysaan waman qaalaha min alleyl qofkii habeenkii ihahda wa huwa muuqinun biha isagoo yaqiinsan erayadaas yaqiinsan famaata qabla an yusbix intuusan waa bariisanin ka hore dhinto fahuwa min ahli janna wa ahlu janna iyuu nabig sal slm wa bukhari xadka soo saaray marka saydulistikfaarna waa kaa afartaas marka waa afartii ahayd furaadadii qur-aaniyaadku aan ka soo baxnay kadibna waxaan galnay oo hanti ahayd quraaniyaadka shanta ahayd waan ka soo baxnay aayatulkursigi iyo aamana rasuul ilah mxuu ah suuradda gebagabadeeda iyo suura alkhlaas suura alfalq suura annaas waa quraaniyaad shanta ah qaybta labaadna maxay noqotay waxaan rabaa in inta aanan meesha laga kicin qofka u xifdiyo si ay iskugu xigaan qaybta labaadna waxaa weeyaan waa furaadadii waa afar qaybta xabadxabadka ahayd allahuma caalim alhaybi washahaada riwaayaadka qaar allaahuma faatir samaati hormarina dhib ma lahan dhib ma lahan tan labaadna allaahuma inii asaluka alcafwa alcaafiya tan saddexaadna yaa xayu yaa qayuum tan afraadna allaahuma anta rabbi saydulistiqfaar afartaasna waa xabadxabadka waxaan u gudbaynaa qodobka saddexaad ama qaybta saddexaad oo ah aalian aulaaثiyaat qaybta saddexaad waa kuwa saddex saddexda ah kuwa saddex saddexda marka inaan caawa ka gaarno waa isku dayayna insha allah taala hadii aan gaar weynan habeen dambaan kamilayna oo qaybtan gabagabada ah ayaan raacin doona insha allah tabaraka wa tacaala waa lix ayaga marka tan koobaad waa bismi اllaah aladi laa yaduru maca smihi shayun fi lard walaa fi الsama wa huwa الsamiic اlcaliim bismi illaahi alla weyne ayaan altaji waxaan magangelayaa oon gabaad ka dhiganaya magaca alle alladii allahaasoo laa yaduru uusan wax dhibaynin maca smihi magaciisa la jirkiisa shayun shay uusan wax dhibaynin fi lardi arlada gudaheeda walaa fi samaai samada gudaheedana wax uusan ku dhibaynin wa huwa allah asamiicu waa allihii maqal badanaa alcaliim ee cilmi badana rabbigan subxaana wa tacaala xadiidkaas cuثmaan ibn cafaan radia allahu taala arda dunuurayn ama danuurayn ayaa nabigeenna wuxuu ka warinaa inuu nabigeenna yidhi calayhi salaatu salaam qofkii yidhahda markuu galabaysto bismi اllahi اladii laa yaduru maca smihi shayun fi lard walaa fi الsama wa huwa الsamiic اlcaliim qofkii yidhaahdo saddex jeer lam yusibhu fajأaةu bala bala kediso ma asiibto markuu galabaystay wuxuu dhahay bismi illaahi aladii laa yaduru maca smihi shayun fi ard fi sama wasami alyim saddex jeer bale ku kediso shil noqotaya strog iyo waxaa weeyaan faalijka noqotaya iyo baralaatinimo waxaa kugu soo bado noqotaya qaninyo noqotaya haba yaraatee bala ku soo booda ma asiibto ilaa uu ka waabariisto qofkii subaxdii yidhaahdo saddex jeer sidoo kale ma asiibto bale ku soo booda ilaa uu ka galabaysta ayuu nabig yihi sala allahu calayhi waaalihi waslm abu daawuud ibn xibbaan waana saxiix iyo xaakimba dikriga labaad oo saddex saddexda ah nabigaaba sheega sooma xiina yusbix alaaa maraat wa xiina yumsi alaaa maraat wax kale u bahanta ma laha nabigeenna wuxuu ku yidhi calayhi salaa slam subaxdiina saddex jeer dhah galabtiina saddex jeer dhah bale kugu soo boodi malaha marka labaatan afar sac marka waxaad ku jirtaa xirs iyo badbaado min allahi caza wajal dikriga labaad oo sana saddexsidaas laga dhihi waa radiitu biاllaahi rabba wa bilislaami diina wa bimuxamadi sala allahu alayhi wasalam nebiya wa rasuula riwaayaadka qaar nebiyan bas ay ku eg yihiin nabigeena calayhi salatu salaam kama fii saxiix muslim markii aadaanka la dhammay kadib salliga nabiga calayhi salaa slaam iyo radiitu billahi rabba iyo allahuma rabba hadihi dacwati taama saddexdaa in isdabadhiga ayuu amarku bixiyey waliba middan ayadoo radiitu billahi rabba fii saxiix muslim ay ku taallaa dembigiisaa qofku lagu dhaafaya sidoo kale iyada oonan ku xirnayn xilli way soo aroortay nabigan wuxuu sheegay qofkii yidhaahdo radiitu billaahi rabba wa bilislaami diina wa bimxamed nebiya wajabat lahu اljanna janna waajibta ayadoon ku xirnayn aadaanka waa saxiix sidoo kale ayadoo saddex saddexa subaxda saddex laga dhah laga dhaha subaxda saddex laga dhah galabtina saddex laga dhah hay ayadna waxay ku soo aroortay cinda alimaam axmed iyo nasaa'i iyo abu daawuud ay ku soo aroortay oo weliba nabigan uu le alayh sla slaam sida la warina qofki yidhaahdo markuu bariisto iyo markuu galabayso saddex jeer qofkii yihahdo raditu bilahi rabba wa bilislaami diina wa muxamedin nabiyan qofkii yidhaahdo ilaahay wuxuu xaq isaga dhigay isaga isa saaray inuu raalligaray qofka isaga maalinta qiyaamo xadiidkaas oy saddexdaas imaam soo saareen kutubooda ku soo saareen sanadkiis maqaal baa ku jira laakiin wajabad lahu ljanna haddii ay taallo oo dembigiisa allaafa ay taallo marka kuwaasaan la aadaynaa fadaa'il acmaal ay tahay marka joogtay ha ka tegin insha allah tabaaraka wa tacaala dhib ma lahan dikriga saddexaad waa subxana allahi wabixamdihi cadada khalqihi wa ridaa nafsihi ma fasirni ti hor radiitu bilahi rab ma fasirni radiitu waxaan ka raalli noqday ama ku raalli noqday bilaahi alla weyne ayaan ku raalli noqday rabban rabbinimo cid kale oon rabbinimo raalli ugu ahay lama arko oon alla weyne ahayn wa islaamnimadana diinan diinamaan ugu raalli noqday waman yabtagi hayr islaami diinan falan yuqbala minhu wabimuxamadin nebi moxamedna sala allahu calayhi wasalam nebiyan nabinimaan ugu raalli noqday warasuula rasuulnimo marka rabbiga aan rabbinimo raalli ugu ahay waa allah waa rabbigay macbudulaq aha diin ahaanna waa islaamnimadii oo ilaahay diin kale usan aqbalaynin nabina waa nebi maxamed calayhi salaat slaam oo nabi ka dambeeya khaatam alambiya walmursaliin ah sala allahu calayhi waali wasalam dikriga saddexaad oo saddex saddex isan laga dhihi waa subxana allahi wabixamdihi khalqihi wa ridaa nafsihi wa zinata carshihi wa midaada kaa weeyaan nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam kama cinda alimaam muslim min xadiidi juwayriya bint اlxaari umi اlmuminiin radia allahu taala ardaha wuxuu yidhi nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam uu ku yidhi ummuna iyadaoo salaada subax markuu ka tagay meeshii ay ku tukatay fadhida barqinka markuu usoo laabtay uu weydiiyey nabigeena sal اllah alay slam ma meeshii umbaad weli fadhidaa xaaladii aad ku sugan tahay ha markaasaa nabigeena wuxuu ku yidhi calayhi salatu salaam gadaashaa saddex eray afar eray ayaa saddex jeer ku celi haddii wax alla waxaad la imaaday iyo wax alla waxaad dhahday haddii lala miisaamana way ka miisaan badan lehed ayuu nabig yihi sala allahu alayhi waali wasalam subxaana allahi muxuu yidhi marka nabigeena alai sl slam subxaana allahi wa bixamdihi subxaana waxaa hufan dhan ka nasahan oo ka hufan allah allahi alla weyne wa bixamdihi mahadiisana ay la jirto oo lala wuxuu alla nasahan yahay oo uu mahadsan yahay cadada khalqihi uunkiisa inta ay leegyihiin ayuu alla nasahan yahay ood ceebo idil ka nasahan yahy od ka hufan yahay mahadda uuna mahadsan yahay khalqiisa intuu leegyahy allah alla weyne ayaa nasahan cadada khalqihi subxana bixamdihi maadiisa laga qaba cadada khalqihi khalqigiisa maxaa cadadkiisa iyo waridaa nafsihi naftiisa intay ka raalli noqoto ama raalli ku tahay iyo wazinata carshihi carshigiisa miisaankiisa intuu la egyahay iyo wamidaada kalimaatihi kalimaadkiisa khadka lagu qoro iyo muxuu ahaa qalinka lagu qoro khadkiisa intuu la ayuu alla xumaanoo dhan ka hufan yahay ka nasahan yahay una mahadsanyahy rabbigan subxana watacaala saddex jeeraad ku celinaysaa subxana allah bixamdi cadada khalqihi wa ridaa nafsihi wa zanat xujumadaad kalimaatihi dhowr saacadoo dikriga aad wada lahayd ayuu u dhigmaa siduu nabigeena sheegay sala allahu calayhi waaalih wasalam marka intaas iyada ah ayaan insha allah tabaaraka watacala caawa ku soo koobaynaa habeen dambe oo khamiis ay soo gelaysa ayaan intaan yaroo harsanna biidn illahi caza wajal ayaan carabka saa u marin doonnaa rabbiga waxaan ka baryaynaa biasmail usna wasifaati cula tawfiiq fi daarayn hada wallahu aclam wsal allah wsl abdi rasul mustafa